alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wala tajcal maa callamtana wabaalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku jiray bilowga suurat albaqara ayaynu ku jiray xalay darsigeennii waxaa ka mid ahaa falaa tajcaluu lilaahi andaada wa antum taclamuun ilaahay andaad ha u yeelina shirkul akbarkiiyo asqarkuba waa soo gelayaan shirkiga noociisa yar iyo noociisa weynida badan ee gaalnimadee milladda lagaga baxaayo labada noocba waa soo gelayaan shirkul asqarku inuu soo gelayana waxaa u daliila xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam waa min baabi tafsiir alqur'aan bisunna ajcaltanii lilaahi nidda ninkii nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa shaa allahu washita nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ajcaltanii lilaahi niddan ma waxaad iga yeelaysaa midaad ila ahay la simayso ama la masaynayso ama aad ku shabahayso miyaad iga yeelaysa marka noocaasina waa shirkul asqar waa shirkul alfaad maa shaa allah washi'ta shirkul akbarkii ma aha haddana maca daalik in allaho nid loo yeelaayo inuu noqonaayo ayaa xadiisku ku tusinayaa waayo sababta uu nebigu hadalkaa u yidhi waxay ahayd yacni markaa ninkaasi hadalka uu yidhi marka waxay noqonaysaa inay qaci tahay inay soo gelayso ayay noqonaysa wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi yacni marka waxyaalaha asbaabta asbaabulwuruudka ama asbaabulnusuulku yacni ilaaba ilaa waa qaci inay soo gudagalaan yacni naska inay soo gudagalaan saas aawadeed waata laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas inuu yidhi waxaa ka mida ah oo aayadda soo gelaaya in la yidhaaha lowlaa haadihi alkulaybatu la ataana allusuus haddaan eygaa yari jiri lahayn tuugtaan noo iman lahayd oo noo soo dhici lahayd ama lowla albaddu fi ddaar shimbir yaroo markaa waxaweye la rabaysto oo qofka marka aanu arki jirin ku qaylinayaa haddaan markaa shimbirka noocaasi aanu jiri lahayn tuugtaan noo iman lahayd marka waxa weeye ashyaada noocaasa waxa uu tilmaamay se laga soo wariyey inuu cumuumka soo gudagelayso aayadda allah wuxuu ku khatimay falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun andaadanna waxa weeye waa nakira fii siyaaqi nahyi nakira fii siyaaqi nahyina waxay faaidaysaa cumuum sida muqararka ku ah cilmu lusuulka muqararka ku ah idaa waqacat innakiratu fi siyaaqi nafyi aw fi siyaaqi nahyi tufiidu lcumuum marka aya andaad baa soo gelaya in la diidayo dhammaan wa antum taclamuun idinkoo garanaaya inaanu allah nid lahayn inuu allah isagu khaaliqii yahay ashyaada kalena aynay waxba abuurayn ay annahu alkhaaliqu walaa yakhluquun walaa yakuunu ilaahan ilaa man yakhluq ilaahna ma noqon karo cidaan markaa wax abuurayn cid wax abuuraysa ayuunbaa ilaah noqon kartaa bimacnaa khalqiga iyo iijaadka iyo abuurista waxaa ka laasimaya yacni cibaadada in la caabudo yacni ciddaas marka waxa weye wax abuurtay marka waxa weeye tawxiid arububiya wuxuu daliil u yahay yacni tawxiid aluluuhiya ama tawxiid alcibaada ayuu daliil u yahay saasaana loo keenay waatay culammadu yahaan tawxiid arububiya yastalzimu tawxiid aluluuhiya tawxiidka marka waxaa rububiyadu wuxuu laasimsanayaa ilaahay afcaashiisa in loo keliyeeyaa in cibaadadana keligii la caabudo oo aan cid lala wadaajin ayuu laasimsanayaa ibnu jariir atabari tafsiirkiisa mawdican markuu joogo waa ishaarayaa carabtii inay waxdaaniyada qirsanayd haddana allah ay u shariig yeelayeen masalada noocaasa aad ha loo dhigto yacni ha loo eego iyagoo waxdaaniyadii qirsan ibnu jariir atabari waxa weeye waa a'immadii hore ee marka waxaa mutaqadimiintaha wey saddex boqol iyo toban markii hijrigu ahaa buu dhintay waxaanay culammadu yidhahan wa axsanu tafsiir tafsiir marka waxaa la qoro waa ka ugu fiican sida imaamu nawowi wahayruhuba ay cabbireen marka wuxuu tilmaamay waxdaaniyadii ilaahay inay qirsanaayeen allah inuu waaxid yahay oo keligii wax abuuro haddana maca daalik mushrikiintu ay cid kale ilaahay la caabudayeen saas yadaa ayuu tilmaamaya culamo kalena waa sheegeen aayadda ku xigta allah wuxuu sheegay wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuratin min milih waxa weeye waa icjaazka qur'aanka la caddaynaya oo qur'aanka waa min allah waa kalaam allah hadalkii ilaahay weeye waana waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiis oo waxa weeye waa mucjiza waa mucjiza waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min nabiyin ila waqad uutiya min alaayaati maa aamana milahu lbashar wa inama aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilay yacni xadiiska saxiixa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi kastoo nebiyadii ilaahay ka mida ah, waxa la siiyey waxa yacni shaygaasoo kale bini aadamku ay ku rumeeyaan oo ay ku xaqiiqsadaan rasuulnimadiis iyo nebinimadiis anigoo kalay siiyey wuxuu ahaaday wa inama aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilay aniga ka laysiyey wuxuu ahaaday oo qura waxyi ilaahay ii waxyooday qolada alla koodkaa qaarkood baa waxay dooneen xadiiskaasoo kale inay yidhaahdaan muxamed wax mucjiza ah oo aan qur'aanka ahayn lamaba imanba saw ma aragtaan inuu yidhi wa innama aladii uutiitu waxyan awxaahu allahu ilay marka aayaadkii iyo mucjizaadkii nebiyada kale la siiyey inaan laba siinin ayaa markaa xadiisku u daliil yahay bay yidhaahdeen isagaa sidaa qirtay bay yidhaahdeen calaa kulli xaal warka ay sheegeen waa war baatila nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaad iyo mucjizaad fara badan baa la siiyey oo kala duwan oo noocyaal badan ah ayaa la siiyey hadday tahay dayaxa loo kala dhambalay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar hadday tahay waxa weeye gacmihiisa biyuu ka soo baxayeen hadday tahay dhirta qaarkood inay marka waxa weeye soo socdeen oo intay marka hor yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa ka markhaati kaceen hadday tahay xayawaanaadka qaarkood inay ka markhaati kaceen hadday tahay marka waxa weeye ceelal marka waxa gudhay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaysa markaa yacni bibarakatihi yacni marka waxa weeye biyihii marka waxa weeye ay ku soo usoo butaaceen hadday tahay biyo yar inuu gacmaha geliyey dabeedna marka waxa weeye markaa jamac fara badan oo ciidana oo siddeetan ka badan markayse marka ay ku fillaatay waxay ku weysaystaan iyo waxay marka cabbaan mid walba hadday markaa tahay hadday tahay marka waxaweyan inay quruuruxu gacmihiisa ku tasbiixsanaayeen oo la maqlaayey hadday tahay waxa weeye raashinka iyagoo cunaaya inuu marka ay tasbiixsanayeen raashinku oo tasbiixdiisa la maq calaa kulli xaal aayaadka nebiga la siiyey ama mucjizaadku aad iyo aad bay u fara badnaayeen kutubo gaarana culammadu waa ka qoreen axaadiis fara badanna waa leedahay oo waxaweye waa ku timi hadda xadiiska maxaa looga jeedaa wa inama aladii uutiituhu wa xasrun liacdamihi la likullih kii ugu weynaanshaha badnaa baa lagu koobayaayo dhammaantii in lagu koobayo laga qaadan maayo mucjizaadka iyo aayaadka la siiyey ka ugu weynida badani wuxuu ahaadayoo qura waa ka ugu weynida badan wa xasrun liacdamihi la likullih kii ugu weynaanshaha badnaa baa lagu koobay ee dhammaantii in lagu koobaayo maaha wainama innama aladii uutiituhu waxyanaa waxaahu allaahu ilay faarjuu an akuuna aktarhum tabcan yowma alqiyaama aw kama qaala sala allahu alayh wasalam waxaan rajaynayaa maadaama waxyi mucjiso layga dhigay oo mucjisadii ugu weynayda ay tahay in waxa weeye aan dadka aan nebiyada inaan nebiyada ugu atbaac bato maalinta qiyaame ayaan rajaynaya xaqiiqaduna waa saas waata uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixiyada ummaddiisa iyo ummadaha kale marka laysu eego nus cidda ahlu jannaha noqonaysaa inay ummatu muxamed noqon doonto ummadaha kaleo dhan oo laysu geeyaana nus ay noqonayaan markii dambe fadiilada waa loo siyaadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis kalaa soo aroortay oo labada saxiixa aan ku iman oo imaam axmed iyo tirmidi iyo kheyrkood ay soo wariyeen oo tilmaamayaa in waxa weeye cidda ahlu jannaha ah marka saddex dalool loo qaybiyo laba dalool ummatu muxammed inay tahay daloolka saddexaadna ummadaha kale oo dhan oo la isu geeyey inay isku noqonayaan waa fadiila cadiima waa fadiilo weyn marka waxa weeye aayaddan qur'aanku waa aayatu lkhaalida waa aayad aan meel ku koobnayn zamaanna ku koobnayn makaanna aan ku koobnayn jaءa الnabiyuna bاlآayaati faاnsaramat waji'tana bxakiimin غayri munsarimi aayaatuhu kulama taala almada jududun yuzayinuhuna jalaalu lcidqi wاlqidam waxaa marka uu yidhi shaacirkii tilmaamayey nebiyadu aayaad bay la yimaadeen aayaadkii ay la yimaadeenna way go'een oo bimacnaa wakhtigaasay ku koobnaayeen wa ji'tanaa bixakiimin hayri munsarimi waxaad noola timi mid xakiimo muxkam ah oo aan isagu go'aynin abadi ah oo joogta ah waa qur'aanka weeye waa aaya khaalida waa aayad waaraysa wey marka waa la cajdi geliyo waxaa lagu yidhi dhammaan bal isu wada taga waydin kale qur'aankani xagga allah kama imane bal mid la mida yacni la kaalaya intaa qalin daraalaysaan qul lain ijtamacat alinsu waljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira haddii ins iyo jin oo dhammi kulligood ay isu wada tagaan oo ay qalidaraareeyaan oo ay isku dayaan qur'aankan mid la mida inay la yimaadaan lama imanayaan walow kaana bacduhum libacdin dahiira yada lafteeda mucjisaha in la sii sheegay inay la iman doonin lagu careeyey haddama faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaatin yani marka waxa weeye toban suuradood oo suwarka qur'aanka la mida la kaalaya waa la iman waayenoo lama iman faatuu bicashri suwar may kari karin inay la yimaadaan tobanka suuradood haddana waa laga sii khafiifiyeyba waa loo sii khafiifiyey ya faatuu bisuuratin min milih faatuu bisuuratin milih laba goor baa marna lagu yidhi suurad lamida la kaalay mar walba lagu yidhi suurad lamida la kaalay mawdican baana ka mid ah wain kuntum fii raybin mima nazalna cala cabdina faatuu bisuuratin min milih aayadda kalena waxay ku timi faatuu bisuuratin milih biduuni min marka suurad suwarka qur'aanka la la kaalaya waa la iman waayo laguma dayn intaase waxaa la sii sheegay inayn la iman doonin iyada lafteeda mucjize ah fain lam tafcaluu walan tafcaluu faataquu nnaara alatii waquuduha annaasu walxijaara haddaad la iman weydaan lamana iman doontaane naar iska ilaaliyo ka gaashaanta naartaasoo waxaa lagu shidaya oo lagu hurinayaa ay tahay dad iyo dhagxan inaanan la iman doonin baa la sheegay walan tafcaluu ya waana la careeyey markii hore wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaahi in kuntum saadiqiin weliba marka waxa weeye cid idinka markhaati kacda inaa mid la mida la timaadeenna keensada saa waa loo fasiray ama cid kaloo xaadira oo bimacnaa aalihada caabudaysaan ah iyaga marka markaysagaa u yeedha oo ha idinku caawiyaan si aa ula timaadaan mid la mida haddaad run sheegaysaan in markaa waxaa qur'aankani xagga allah aanu ka iman faatuu bisuuratin min mili marka waxa weeye waxay noqotay inaan lala iman inay la iman kari waayeen bacdi baa waxay yidhaahdeen icjaasku wuxuu ku sugan yahay suuradda tawiilada ee dheer buu ku sugan yahay ee taqasiirada ee gaaban icjaazku uma sugnaa haada bail bail bail icjaasku suwarka oo dhan ama ha dheeraato ama yaynay dheeraane ayuu ku sugan yahay dhammaantood waxaana caddaynaya haddii suuradda tawiilada ee dheer oo keliya uu ku sugan yahay icjaasku bisuuratin lama ilaaqeen waa la qaydi lahaa bisuuratin tawiila ah la odhan lahaa lamana odhano lama qaydin ee waa la ilaaqay waxay ku rumoobi kartaa suurad dheer iyo suurad gaaban mid walba aya suura min suwari alqur'aan mid la mida la kaalaya waxaana caddaynaya in saa loo jeeday dalaalada carabiyada ee sidaasay ku tusinaysay marlabaadkana may dhicin xataa suura qasiira mid la mid mida ah inay la yimaadaan abadan may dhicin musaylima isku dayo inuu wax isku dayo Eh, wuxuu la kulmay camr bnulcaas oo markaa aan islaamine gaal ah markaasuu saaxiibkiin maxaa lagu soo dejiyey markaasuu suura wajiiza suurad marka waxa weeye kooban baa lagu soo dejiyey walcasri ina alinsaana la fii khusr suuraddu akhriyey marka camr bnu caas waa gaal markaasuu anigana hadda waxaa laygu soo dejiyey suurad la mid ah markaasuu haye akhri hadda markaasuu yaa wabaru yaa wabaru inamaa anta udunaani wa sadrun wasaa'iruka xaqiru naqir macnuhuna waa ka sii liitaa wabarka waxaa la yidhahdaa bahal yaroo afrikada meelo ka mida laga helo intaa horu u weyn yahay intiisa dambana waa yar tahay markaasuu wabaro wabaro waxaa tahay laba dhegoodoo waaweynna waa leeyahay wabaro wabaro inamaa anta udunaani wa sadrun waxaa tahay laba dhegood iyo shaf baa tahay shafkaaguna waa weyn yahay dhegahaaguna waa waaweyn yahay wasaa'iruka xaqiru naqir intaada kale waa yar tahay oo wax yar weeye taasuu waa lagu soo dejiyey camr bnu caas baa wuxuu ku yidhi wallaahi waad garanaysaa inaan garanaayo inaad been sheegayso ya waad garanaysaa inaan garanaayo inaad been sheegayso marka bisuuratin min mislihi waxaa loo jeedaa xagga bayaanka iyo balaaqada iyo xusun nadmiga iyo sida marka waxa weeye yacni markaa tarkiibkeedu yahay iyo jumalkeedu iyo akhbaarta qeybkee ka warramayso iyo balaaqadeedu iyo carabiyadeedu siday u tahay jazla yacni baliiqa fasiixa yacni markaysagaa taas ayaa laga tilmaamaya may dhicin mana dhacayso inay la yimaadaan casrigan mid baa markaysagaa yacni gaaloobay oo murtad ah oo asalkiisu markii hore muslim ahaan jiray laakiin markii dambe kufriyey baa wuxuu yidhi kitaab la midaan anigu keenay markaasuu markaa wuxuu sameeyey aayadihii qur-aan qur'aanku dheegtay dabeedna markaysaa meelba waxbu ka soo qaatay waxna waa ku yaro dardaray yacni markaysaga meelaha marka waxa saasuu yani marka usoo qaqaatay dabeedna marka waxa weeye waxna markaysaa waa ka bedbedelay meelo kaleo kala duwanna waa isu keenay hadallena waa dhexgeliyey waa kaasi miyaanu la mid ahayn buuri ya wuxuu ka faa'iidaysanayaa dacfiga iyo jahliga dadka kaga dhacay luqada carabiga meelaha uu ka beddelay iyo waxyaalaha uu isku waxeeyey yacni isku dardaray ashyaada uu ku dhex daray waxay markaa noqonaysaa mid fadeexadeedu markaysa marka ay weyn tahay wuxuu doonayaa inuu dheegtaana waa qur-aankii oo dee markaysaga meelba uu wax ka soo qaadanayo wax kalena uu dhex gelinayo carabtu waagaa fasaaxada iyo balaaqada iyo carabiyada aad baa loogu xeel dheeraa wakhtiyada mawaasimtee laysu yimaado waxaa jiri jiray niman markaa xukumo oo kale xukuma shucarada oo naqdu shicri wax la yidhahdaa jiro oo ceebaha shicirka la muujiyo oo yacni markaa raggu siday u kala shicir wanaagsan yihiin markaysagaa la kala xukumo ayaa jiri jiray hadda ma aragta dacfiga iyo jahliga dadka ku dhacay waxa weeye mid waliba wuxuu doonaa ayuu iska sheeganaya cadaawadda iyo nacaybku aad buu u darnaa qurayshtii fasaaxada lagu yaqaaniye carabtii fasaaxada lagu yaqaaniyo shucaradii waaweynaa miyay turhayeen markay waxa weeye la iman waayeen innaba hadday wax u heli karaan ya ila suurad baa laga soo gaadhsiiyey suuraddana waxaa ugu yar saddex aayadood way isku dayaraan waa la iman lahaayeen laakiin waxay xaqiiqsadeen inay la iman kareen saas aawadeed shucaradii moolka ahaa qaar ka mida ayaa waagii dambe markay inxiraafeen waxaa qaarkood ay isku dayeen inay inay isku dayaan kitaabkan mid la mida waxbay yaro sameeyeen daad waxay arkeen in waxoodu yahay wax maciiba oo aan waxba kaga dhacayn qur-aankii yani waa iska dhaafeen waxay yidhaaheen may kan mid lamidaba ah lama iman karo bal abulcalaa almucari iyo markay waxawaan yani mutanabi iyo yani markaa waxa weeye ayaa ka quustay waayahay allah wuxuu ihi wain kuntum haddii aad tihiin laqbadaan carabka soo marino kollay inta tafsiirka uu qoraayo maynaan marin labada aayadoo dambe waxaynu laqbaynun aayadaha wain kuntum haddaad tihiin fii raybin qaar shaki ku sugan haddaad tihiin ay shakin shaki ku sugan haddaad tihiin raybku shaki buu la macno yahay mima nazalnaa ay min aladii nazalnaah kaanu soo dejinnay haddaad shaki kaga sugan tihiin calaa cabdina addoonka ee ku soo dejinnay waxaa loo jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed in la yidhahdo waa addoon ilaahay xaqiraadi kuma jirto wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu waa addoon ilaahay waana rasuul ilaahay qur'aankana intaasoo mawdic bay ku soo aroortay iyadoo addoon ilaahay inuu yahay la sheegaayo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira subxaana aladii asraa bicabdihi wa annahu lama qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada marka addoon ilaahay waa sharaf weeye cabdun falaa yucbadu warasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wayutabac waata ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen rasuul iyo cabdi maxaa laysu raacinayaa wa cabdun falaa yucbadu addoon weeye nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo lama caabudaayo wa rasuulun falaa yukadab waana rasuuloo la beenin maayo waa dafcan lilifraadi watafriid ka gaabinta iyo ku talaxtagaa labadaba la diilayaa walaakin yutaacu wa yutabac ha yeeshe waa la ateecaya waana la raacaya mima nazalnaa calaa cabdina kaanu addoonkayga ku soo dejinnay muxammadin waa cadfu bayaan bay noqonaysaa ama waa fasiraad bay noqonaysaa min alqur'aani oo qur'aan ah annahu min cindi illaah ay fii annahu min cindi illaah haddaad shaki kaga sugan tihiin annahu ay fii annahu min cindi illaahi inuu xagga allaah ka yimi haddaad shaki kaga sugan tihiin faatuu bisuura la kaalaya suurad suuraddaasoo min mislihi qur'aanka mid la mida ahaatay mintu waa bayaaniya ama waa masiida mufasirku wuxuu maray inay tahay bayaan minta bayaaniyadaana ism mawsuul iyo markaa sadru sinihiisii baa meeshiisa la dhigi karaa taasaa u calaamada markaasaa macnuhu sax noqonaya bisuuratin allatii hiya milu allatii waa ism mawsuulkii hiyana waa sadru sinihaydii marka haddii intaa la dhigi lahaa macnuhu sax buu noqonaya minta noocaas waxay noqonaysaa bayaaniya fajtanibu rijsa min alawsaan aladi huwa alawsaan min milihi ay lmunazl ay min mili lmunazl damiirka haadu wuxuu noqonayaa munazalku u noqonayaa suurad la mida yacni munazalka la mida suwarka munazalka la mida min milihi ay min mili munazl wa min lilbayaan minna bayaan bay u sugnaatay waa bayaaniya ay hiya milu suuraddaasoo la xaggay kala mid tahay fi albalaagati wa xusni alnadmi walikhbaari can ilghayb xagga balaaqada iyo fasaaxaday kala mid tahay balaaqa marka la sheego fasaaxadiina waa ku guda jirtaa waayo hadalku baliiq ma noqon karo biduuni fasaaxa fasaaxada marka la helo dabadeed ayaa balaaqadii ay u sii baahan tahay shuruud kale iyo wa xusni nadmi nadmiga wanaaggiisa tarkiibka iyo jumalku siday isu saaran yihiin wanaaggeeda iyo quruxsanaanteeda walikhbaari bilghayb iyo ka warranka qaybka laga warramaayo kala mid ah wasuuratu suurad maxaa la yidhahdaa wasuuratu qitcatun laha awalun wa aakhir suurad waxaa la yidhaahdaa waa qico qur'aanka ka mida ay min alqur'aan oo laha awalun wa aakhir awal iyo aakhir leh oo yani marka yani munfasil ah oo gaar u go'an aqaluha alaau aayaat waxaa ugu yar saddex aayadood baa ugu yar haddii la eego marka isaga markaa suuradda ugu yar ee qur'aanka ku sugani waa saddex aayadood weeye waa sida ina acطaynaaka alkawsar waa sida walcasri ina alinsaana qul huwa allahu axad iyadu waa afar aayadood wadcuu shuhadaa'akum wadcuu yeedha u yeedha oo barya shuhadaa'akum shuhadadiinna waxaa loo jeedaa kuwa markaa idiin soo xaadiraya waxaa laga tilmaamaya aalihadiinna aalihatakum alatii tacbuduunaha ilaahyadiina caabudaysaanna u yeedha min duuni illaahi allah hayrkii ama allah sokadi ay ay hayri duunka looga jeedo hayr min duuni illahi ay min hayri oo ilaahay ka soo haray lituciinakum si ay aalihadaasi idinku caawiso bimacnaa shuhado maxaa aalihadooda loogu magacaabay waxaa shuhado loogu magacaabo iyagaa qaba inay xaadir u yihiin oo markaysa markaa joogaan oo hadday marka waxa weeye yani marka markay caabudayaan inay xaadir ka dhigan yihiin hadday u wacdaanna inay marka usoo xaadirayaan oo u imanayaan marka ha idinku caawiyaan baa loo jeedaa lituciinakum weji labaad culamada qaar waa ku fasireen wadcuu shuhadaa'akum markhaatiyadiinna u yeedha markhaatiyadiinna fusaxada ah ee idinka markhaati kacaya mid la mida inaad la timaadeenna u yeedha oo u wacda in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar run sheegaaya ay faatuu bisurati min mili haddaad tihiin qaar run sheegaya fi anna muxamadan qaalahu min cindi nafsi inuu muxamed xagga naftiisa ka yidhi oo aanuu min cindi illaahi qur'aankani ka iman haddaad sidaa ku run sheegaysaan hee fafcaluu dalika sidaa sameeya oo suurad la mida la kaalaya fa inakum carabiyuuna fusaxaa'u miluh waayo idinku waxaad tihiin carab tihiin fusaxaahoo fasaaxo badan ayaa tihiin miluhu oo la mida markaysaga muxamed nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa carabi fasiixa oo waxa weeye markaa luqada carbeed aad u yaqaana oo aftahan ah oo balaaqo badan ayuu ahaa walamaa cajazuu can dalik markay taa ka caajizeen oo awoodi waayeen cajizuu iyo cajazuu labadaba waa la odhan karaa in marka waxawa yani facilo iyo facala laakiin alfatxu afsax in la kordhigo ayaa fasaaxo badan acjaztu an akuuna mila hada alghuraabi walamaa cajazuu can dalik markay taa ka caajiseen oo kari kari waayeen inay la yimaadaan suurad la mida qaala tacaala allah waxau yidhi fain lam tafcaluu haddii aad samayn waydaan maa dukira kaa la soo sheegay licajzikum awoodi la'aanta aydaan awoodaynin haddaad u samayn weydaan walan tafcaluu mana samayn doontaane daalika kaas abadan weligiin ma samayn doontaan oo taabiid bay faa'iidaysaa muxuu abadan ugu daray culamada carabiyadu waxay u badan yihiin lantu asaalatan inay taabiid faa'iidayn waman ra'a anafya bilan mu'abbada faqowlahu rdud wa siwaahu facduda waa ka yidhaahda ibnu maalik kaafiyadiisa yacni ku kasta oo u qaba ama u arka lan inay taabiid faa'iidaynayso hadalkiisa raddii hadalka hadal khilaafsanna cududsi taa waxaa laga tilmaamayaa asaalatan bay inay markaysa markaa itlaaqan u faa'iideyn laakiin qariina markay la socoto way dhacdaa in waxa weeye markaa abad lagu xambaaro oo abad lagu fasiro marka mawdican iyo mawaadicda la midkaana qariinaa la socotaa yacni qariinada ku laman daraaddeed bay ku faa'iidaynaysaa wa ilaa asaalatan cala litlaaq baynay u faa'iideyn baa looga jeedaa yacni markaa marna itlaaqa la diidayaa marna waxa weeye waxay noqonaysaa inay waxaweeye damiimo kale oo raacday inay waqtiyada qaarkood faa'iidayso marka tani waa noocaas marka calaa kulli xaal waxaa loo jeedaa nafyigan abadi baa looga jeedaa walan tafcaluu mana samayn doontaane waayo icjaaskii ee nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddiisii baad buraysa hadday mid la mida la yimaadaan mid la mida hadday la yimaadaan yacni waxaa buraysaa mucjisadiisii ugu weynaha weynaanshaha badnayd inay burtaana ma suuragal ahaa sidaas aawadeed yani ashyaa kalea laga qaatay yani abadnimada walan tafcaluu ma samayn doontaan dalika abadan kaa weligii ma samayn doontaan liduhuuri icjaazi waxaydan u samayn doonin icjaaska aanka lagu cagsigeliyey dadka oo aanay markaa awoodi karayn mid la mida inay la yimaadaan muuqashada u muuqdo daraaddeed walan tafcaluu jumlada ahi waa ictiraad waa jumla muctarida laa maxalla laha min alicraab jumlada muctaridadana faa'iida loo keenaa yacni faa'iide gaaray faa'iidaynaysaa marka waxa weeye yacni hadalkii isku xidhnaa ayay dhex taallaa faa'iide khaasaana loo keenay calaaqa ciraabiya male waxay ka mid tahay jumalkii aan markaa maxalka icraabta ku lahayn alaytu ay aqsamtu waalqasamu bar low taaba man casaa lacaza wantasar toddobada jumle lagu kulmiyey baydkaas ayay ka mid tahay waa jumla muctarida fattaquu ka baqo iska ilaaliya biliimaani billaah iimaanka allah rumaynaysaan waxaa iskaga ilaalisaan wa annahu laysa min kalaami albashar iyo inaannu hadalka bini aadamka ka mid ahayn qiristaa qiraysaan rumaynta allah rumaynaysaan wa annahu ay wa biannahu billahi baa lagu cadfay ay wa biannahu iyo rumayntaa rumaynaysaan annahu in qur'aanku laysa min kalaami albashar hadalka bini aadamka aanu ka mid ahayn rumayntaa rumaynaysaan in allah rumaysaan iyo qur'aanku hadal bashar inaanu ahayn inaad rumaysaan waxaa iskaga ilaalisaan annaara alatii waquuduha annaasu walxijaara annaara naartii iskaga ilaaliya allatii taasoo waquuduhaa waxaa lagu huriyaa oo lagu shidaa annaasu dad ay yihiin alkufaaru gaalo ay yihiin an la yidhahdo waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus oo alkufaar baa loo jeedaa ama la yidhahdo ilaaq baa laga tilmaamaya bimacnaa asha cahdiya ah ama asha ayaa jinsiye ah jinsi hadday tahayna waxaa loo jeedaa khusuus baa laga tilmaamaya ama waaba cahdiyo kufaarta marka horeba loo jeeday alkhabu sahlun waalxijaaratu iyo dhagxan waxa lagu shidaa ay yihiin waa dad iyo dhagxan waquud iyo wuquud baa kala jira wuquud waa masdarkii waa shidista marka waawgu godan yahay halkan waawigu waa kor dhigan yahay waquuduha alwaquud waa maa yuuqadu bihi waa waxa lagu shidaay baa waquud la yidhahdaa waa waxa lagu horinaya lagu shidaay iyo walxijaaratu dhagxan ay yihiin ka asnaamihim minha sida asnaamtoodoo kale minhaa xaalay dhagxanta ka mid tahay yacnii wuxuu u jeedaa annahaa mufridatu alxaraara kulkeeda ayaa aad u daran buu tilmaamayaa naartu kulkeeda ayaadu daran tattaqidu bima dukira laaka naari dunya tattaqidu waxay ku huraysaa oo ku ololaysaa ku shidmaysaa bimaa dukira kala soo sheegay oo dadkii dhagxanta ah laaka naari dunya naarta adduunyo lama mid aha tattaqidu xaal naarta adduunyo ay ku hurayso bilxatabi xaabada iyo wa waxa la midka uciddat waa la diyaariyey ay huyi'at waa la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey yani hiya oo naarta a ah baa la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey yucadabuuna biha waa lagu cadaabaya jumlatu musta'nafa waa jumlad cusub aw xaalun laazima ama waa xaalo laazima haddii la yidhahdo waa xaalo laazima waxay noqonaysaa an naara in laga xaalaynayo waquuduha haadaa lagama xaalaynaayo waayo waa mudaafu ilayhi mudaaf ilayhiga marka wax laga xaalaynayana waxa weeye shardiyo gaaray leedahay saddex xaal baa wax laga xaalanaya saddexdeedii maaha haddama arka marka an naara baa laga xaalanaya haddi ilahay waa xaal xaaladana waxaa loo jeedaa laazima weeye laazimada waxaa laga tilmaamaya mar layba mar walba waxa weeye way diyaarsanta waa la diyaariyey haddii ay ka baqaan oo iska ilaaliyaan iyo haddaynay iska ilaalin yacni mar layba waxa weeye waxay tahay mid markaa diyaarsan wey xaaladu waxay noqotaa muntaqila iyo laazimay noqotaa laasimadu waa shaygu markaanu sidaa xaalkaa ka baxay allahu akbaru kabiira kabiira waa maxay kabiira waa xaal lakin waa xaala laazima allah mar walba waa kabiir haddii kabiira icraabteeda la weydiiyo waxaad onasa waa xaala laazima xaalun laazima wey musta'nafo waxaa laga tilmaamaya waa jumlad cusub oo waxay noqonaysaa uciddat waa la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey haddii kale waxay noqonaysaa xaal oo in la yidhahdo fattaquu nnaara naar iska ilaaliya xaal naartaasi ay tahay uciddat ay qad uciddat xaqiiqe mid la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey labada wejina waxaa sii fiican wejiga marka musta'nafada sidaas aawadeed baa mufasirku hormariyey halkan waxaa laynoogu sheegay naarta waa la macrifeeyey fattaquu nnaara alatii waquuduha annaasu walxijaara laakiin fii suurati taxriim waa la nakirey naaran macrifada iyo nakiraduna isdiidi maayaan in marna la macrifeeyey marna la nakireeyey laba shay oo isdiidaya marka waxaa ma aha markii ugu horraysay waxaa lagu xambaarayaa aayaddaas inay soo degto horraysay aayaddanna dambaysay marka aayaddaa markii dadka loogu sii sheegay oo hore loogu sheegay naaran waquuduha hore loogu sheegay waxay noqonaysaa yacni mid ay yaqaaneen oo machuud agtooda ka ah marka dabeedna waxa weya naartii ay yaqaaneen baa markaa loo sheegay marka tani inay nusuulka dambaysay culammadu ku xambaareen wabashir u bushaaree aladiina kuwii u bushaaree aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsanna sameeyey u bushaaree anna lahum inay u sugan tahay ay bianna lahum inay u sugan tahay ugu bushaareen jannaatin jannooyin u sugan yihiin jannaadkaasoo tajrii ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha dhiraheeda iyo markaa waxaa guryaheeda hoostooda ay sabaynayso ama ay yaacayso alanhaaru durduradu ay yaacayaan ay sabaynayaan kullamaa rusiquu goor kastoo lagu arsaaqo yaga minhaa jannada xaggeeda lagaga arsaaqo min samaratin midha xaggood laga arsaaqo ka bedelo risqan ay marsuuqan wax lagu arsaaqay lagu arsaaqo waa mafcuulkii labaad kii hore wuxuu noqdayna naa'ib faacilo waa waawga rusuqii ku sugan qaaluu waxay yidhaahdaan haada aladii rusiqnaa min qabl haada kani alladii kii weeye haada ay milu haada kanoo kale alladii kii weeye rusiqnaana lagu arsaaqay min qablu iminka ka hor lagu arsaaqo kaluu marka weeye ishaaradu waxay noqonaysaa siyada waa isaga dayn kartaaye waxay noqonaysaa alishaaratu ilaa nawcihi laa ilaa caynih noociisa la ishaarayaa cayntiisa la ishaari maayo sidaas aawadaa milu la qadaraya wa utuu bihi mutashaabiha wa utuu bihi waxaa loo keenay mutashaabiha yani markaa qaar isu egeg baa loo keenay arsaaq isu egaeg baa loo keeno isshabbahayso oo xagga midabka isaga eeg xagga dacmiga iyo dhadhanka haba kala duwanaate walahum waxaa u sugnaaday fiiha jannaadka gudahooda aswaajun dumar baa u sugnaaday dumarkaasoo mutaharatun la daahiriyoo la nadiifiyey waa la daahiriyey khalqan wa khuluqan xagga abuurka iyo xagga akhlaaqda mid walba waa la daahiriyey wa hum fiiha khaaliduun wa hum iyagu fiiha jannaadkaa gudahooday khaaliduuna ku waarayaan allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii waxa weeye iimaan iyo camal saalixa la timi in loogu bushaaraynayo jannaadka loogu bushaaraynayo iimaanka cinda ahli sunnati waljamaaca waxa weeye waa ictiqaadun bilqalbi iyo iqraarun billisaan iyo camalun biljawaarix saddex arrin buu ka kooban yahy waa in qalbiga laga caqiideeyo laga rumeeyo iyo in afka laga qiro iyo in jawaarixda laga camal falo marna waxaa la yidhaahdaa waa qowl iyo camal bimacnaa qowlu qalbi wallisaan camalu lqalbi wa jawaarix yacni markaa camalka qalbiga iyo camalka jawaarixda iyo waxa weeye yacni odrhodka afka laga odhanaayo qalbigana laga odhanaayo shahaadateynka marka lagu dhawaaqayo waa in qalbigiiyo afka mid walba laga qiraa oo laga yidhaahdaa qalbiga laga camal falaa jawaarixdiiyo xubnahana laga camal falaa marka iimaanka iyo camalkaa saalixa ah waxa weeye waa laysku ladhaa qur-aankana mawaadic badan bay soo aroortay in laysku ladhaayo marka camalka saalix inuu iimaanka ka baxsan yahay oo aan markaa camalku iimaanka soo gudagelayn daliilu ma aha qolyo murji'a la yidhaahdaa waxay dooneen inay daliishadaan aayaadkan sheegaya aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat markaasaa waxay dhahen acmaasha saalixu ma soo gudagelayaan iimaanka lianna alcadfa yadullu cala almugaayara waayo cadafku wuxuu ku tusinaya kala duwanaansho marka camalku waa inuu ka duwan yahay iimaankii ka duwan yahay iimaankii ka duwan yahay iimaankiina waxay yidhahdeen tasdiiq weeye tasdiiq weeye laakiin ahlu sunnuhu hadday yidhahdaan tasdiiq weeyaan waxay uga jeedaan tasdiiqa camalku waa soo gudagelaya waa tasdiiq yastalzimu lidcaan tasdiiq laasimsanaaya hoggaansi nusuusta waa ku soo aroortay oo tasdiiq lagu idlaaqaayo waladii ja'a bisidqi wasadaqa bihi wasadaqa bihi waxay la macno tahay wa aamana bihi marka idan laa ishkaal cibaarada tasdiiq markaysa markaa in la moodo inay tahay markaa cibaaro markaa halad ah yacni markaa nadar baa markaa ku sugan culamada qaarkood waa ka hadleen xagga carabi ahaan yacni tasdiiq iyo iimaan farqi ma u dhexeeyaa ama iqraar buu markaysaga la macno noqonayaa misacaynka caynka laakiin culamada qaarkood dee ijmac baabay soo naqliyeen in waxa weeye iimaanku luqada inuu tasdiiq yahay bacdu ahlicilmi waxay soo naqliyeenoo culammadii luqada ka mid ah ijmac bay soo rareen waxaan filayaa azhari iyo keyrkiibaaba ka mida ah qolyaha soo raray abu mansuur alashari culama mutacadidaa soo naqliya calaa kulli xaal laa ishkaal haddii layahay marka waxa weye luqada waa iqraar iyo hadii luqada waa tasdiiq yani tasdiiqa marka waxaa loo jeedaa tasdiiq markaa camal ka maran lagama tilmaamaayo saa lagama tilmaamaayo waa yahay marka culamada ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen iimaanka haddii la yidhahdo waa tasdiiq maaha tasdiiqa ilaaba ilaa inuu camalku ka baxsan yahay camalku waa soo gelaya waayo qalbiga tasdiiq waa ka dhacaa afka waa ka dhacaa jawaarixdana waa ka dhacaa oo camalka laftiisa tasdiiq waa lagu sifeeyaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walfarju yusadiqu dalika aw yukadibu markuu ka hadlaayay zinadii xubinta taranka ma rumaynaysa marna beeninaysa markuu qofku muqadimaadka zinada la yimaado walfarju yusadiqu dalika aw yukadibu yacni jawaarixdii oo tasdiiq lagu itlaaqaayo baa naska ku sugan wa kadalika aahaarta salafigana waa ku soo aroortay laysa aliimaanu bitamani wala bitaxalli walaakin maa waqara fi lqalbi wa sadaqathu alacmaal xasanulbasri waata ka sugnaatay inuu sidaa yidhi camalladuna ay rumeeyeen marka camalka laftiisa tasdiiq waa lagu itlaaqa ama cadafku muhaayaruu faa'iideeyaa muhaayaradu mar waxay noqotaa tabaayun inay kala duwan yihiin mar waxay noqotaa in farqi udhaxeeyo oo caam iyo khaas ay yihiin mar waxay noqotaa in lafdigu xataa kala duwan yahay muhaayaradu markaysaga shay waaxida ma aha siyaalo kala duwan bay u dhacdaa camalku isagoo iimaanka soo gudagelaya in lagu cadfo ay noqoto min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam waa suuroobi karta tanazalu lmalaa'ikatu waaruux malaa'igtaa soo degaysa ruuxna waa soo degaya ruuxu waa malak malaa'igtii markaa inta la sheegay haddana isagana gaar loo sii sheegay saasoo kale noqonaysa ta kale waxaa la odhan karaa weji labaad culammada qaarkood ay yidhaahdeen haddiiba laga soo qaado marka laysku cadfo inay kala duwanaanayaan waxaa jira wax la yidhaahdo ida ijtamaca iftaraqa wa iftaraqa ijtamaca yacni waxbaa hadday kulmaan kala duwanaada laakiin haddii midkood la sheego ka kalena soo gudagalaa inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin fuqaradiiyo masaakiinta marka laysku cadfo laba macnay kale noqonayaan laakiin markaan laysku cadfin yani waxa weeye ka kalena waa soo gudagelayaa yani faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu cala fuqaraa'ihim masaakiintiina waa iskaga guda jiraan wabashir aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat waxaad ugu bushaaraysaa jannaad ugu bushaaree durdurro ay markaa hoos marayaan durduradaasi waxa weeye afar ka mida ah laynoo sheego suuratu maxamed laynagu sheegay masalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maain gayri aasinin waanhaaru min labanin lam yatahayar طacmuhu waanhaaru min khamrin ladati lilshaaribiin waanhaaru min casalin musafa laakiin laguma xasrin waa dhici karta anhaar kale inay jiraan afartaa noocba anhaartay ka mid yihiin meelaha kale qur'aankao dhan lama fasirin anhaartaasi nooca yihiin anhaarna waa jamcu nahar nahar baa la jamciyey anhaar baa lagu jamciyey marka waxa weeye waa durdurada weeye mid biyo ah mid malab ah mid caana ah mid khamri ah khamrigaasna khamriga adduunyada laba mid ah waa ka duwan yahay waa mid marka waxa wax madaro aan lahayn oo waxa weeye markaysaa wada manfaco miidhana oo lada iyo manfaco keliya ay ku sugan tahay mar kastoo ahlu jannaha lagu arsaaqoo la quudiyo wax markaa ka mida ah midhaha jannada waxay odhanayaan kani waaba kii markii horena la siiyey yani marka ayuu la mid yahay ama marka kiibuu noociisii yahay caynkaasay odhanayaan yani siday marka ugu farabateen noocyada badan ee kala duwan ayaa marka waxa weeye ay kala garan waayeen oo ay moodaan marba inuu noocii hore yahay takasarat idibaau calaa khiraashin falaa yadri khiraashun maa yasiidu waxa la siiyey waxyaala isu eegagoo isshabahaya xagga lownkay isaga egyihin xagga tacmigay ku kala duwan yihin culamada qaarkoodoo yidhi tacmiga iyo lownkaba yani waxaa dhici karta inay iska shabahaan haddana si kale farqi ugu dhexeeyo ayaa markaysa marka way jiraan laakiin waxay markaa u badan yihiin in marka waxa weeye la yidhaahdo sina waa isugu egyihiin sina waa u kala duwan yihiin nooc waliba yani marka waxay moodayaan noocii hore ayay moodayaan waayahay midhaha loo keenayo markay leeyihiin eh, hada aladii rusiqnaa min qablu ma waxay u jeedaan adduunyada waa kiina lagu arsaaqo noocyadii adduunyadana lagu siiyey la mid tahay mise waxay u jeedaan kuwii marka waxa weeye jannada lagu siiyey ee markii hore loo dhiibay culamada qaarkoodba mid bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waxay u jeedaan hada aladii rusiqna min qablu ay fi dunya culamada qaar baa ku fasira adduunyadii midhihiina lagu siiyey bay matalaanoo la mid yihiin bacdina waxay yidhahdeen maya jannada gudaheeda midhihii hore naloo siiyey la mid yihiin waxaanay u badiyaan culammadu taa dambe waana ta mufasirku u marayo weeye mufasir haddaynu idhahno waxaynu ujeednaa kitaabka hadda aynu haysanno oo jalaalaynka ah ayaynu markaysa markaa ujeednaa yani jalaaluddiin yani markaa asiyuuti ayaynu ujeednaa marka aynu shan iyo tobanka dambe gaadhana insha allah waxay noqonaysaa eh, yani in jalaaluddiin almaxalli u noqonayo waxaa ugu sugnaaday jannada gudaheeda dumar baa ugu sugnaaday xuurulciintii iyo mu'minaadkii adduunyada ku soo camal falay labada noocba waa soo gelayaan aswaaju mutahara la taahiriyo nadiif ah yani waxay ka nadiif yihiin wax kastoo la dhibsado ayay ka nadiif yihiin hadday xayd tahay hadday nifaas tahay hadday markaa yacni kaadiya saxaro tahay akramakum ullah hadday tahay wax kastoo qadar ah ama markaysaga la qurunsado ayay markaysa waxaa nadiif ka yihiin laa kaadi baan jirin walaa saxaraan jirin walaa xayd baan jirin walaa nifaas baan jirin yani wala xagga akhlaaqda xagga khalqiga waa la nadiifiyey xagga khuluqana waa la nadiifiyey oo akhlaaq xumo iyo dabeecad xumo iyo markaa xaasidnimo iyo yacni masayr iyo dhibaato iyo yacni waxa weeye karaaha midnaba ma jirto ya yani markaa karaaha midnaba ma jirto yani kullu dalika markiisa ma jiro khalqan wa khuluqan ayaa la daahiriya mid walba allah waxauu yidhi wabashir u bushaaree ay akhbir uga warran ikhbaarkiiba tabshiirka farqa u dhexeeyo tabshiirka waxaa loo isticmaala warka farxadda leh ya kaasaa loo isticmaalaa oo asarkiisu ka muuqanayo faraxu jidhka marka uu ka muuqanaya marka loo sheego riyaaqa iyo farxadda ka muuqanaysa wabashiruu bushaare ay akhbir uga warran aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sadaquu billaahi allah rumeeyey wa sameeyey alsaalixaati alacmaal alsaalixaati camalada wanaagsanna sameeyey min alfuruudi waannawaafil hadday farallo tahay iyo hadday sunnayaal tahay mid walba camalka saalixana waxaa u shartiya iimaanka dabadiyi alikhlaas walmutaabaca anna lahum ay bianna lahum inay u sugan tahay anna iyo an xarafka gelaya haddii la garanayo in la xadfo qiyaasan baa bannaan naqlan waa fii anna wa an yataridu maca amni labsin cajibtu an yadu marka ba inay tahay waa la garanayaa bashir ayaa ku gudbaysaa ba'da bianna lahum inay u sugan ugu bushaareen xadaa'iqa beero daata shajarin wa masaakin yacni marka daata shajar dhir u saaxiiba iyo wa masaakina guryo u saaxiiba tajri jannaadkaasoo tajrii ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtiha hoosteeda ay taxti ashjaariha dhirteeda hoosteeda ay yaacayso wa qusuuriha iyo guryaheeda hoosteeda ay yaacayaan anhaaru durduro ay yaacayaan ama ay sabaynayaan ay ilmiyaahu fiiha waa biyo ku sugan jannada gudaheeda fiihaada muxuu kuugu tilmaamayaa taxtiha inaanad u qaadan meel jannada ka hoosayso aan jannadii ahayn inay marayaan marka wuxuu ku tilmaamayaa isla jannada inay tahay waxay ka hoosaysaa ay tahay dhiraha iyo guryaha iyo saraha dhaadheer iyo fooqyada dhaadheer hoostooda inay sabaynayso laakiin iyagoo sabaynaya haddana meeshay doonaan bay la korayaan siday doonaan bay ugu soconayaan halkay doonaan bay kala laabanayaan hadday doonaan markaysa markaa inay la koraan yacni way sare tegayaan oo ay u korayaan qadarkay doonayaan waxaan fasaahadinay wannaharu naharkuna nahri iyo nahar labadaba waa la yidhaahdaa laakiin anhaarta lagu jamciya waa nahar fii jannaatin wa nahar marka nahar baa marka waxa jamcigeedu noqonaya anhaar amaa nahrun yada anhur baa lagu jamciyaa jamacay ku kala duwanaanayaan wannaharu huwa almawdicu aladii yajri fiihi ilmaa waa meesha biyuhu marka waxaana ay durdurayaan lianna almaaa yanharuh waa biyaha qodaya ay yaxfiruhu waa qodayaa asaalatan way qodaan laakiin jannada qodi maayaan anhaaruha min hayri ukhdudin jarad subxaana mumsikiha min alfayadaani yacni durdurrada jannadu waxay soconayaan iyagoo marka arlada aan jeexinoo daloolin ama aan qodin subxaana mumsikaha min alfayadaani waxaa xumaan ka nasahan ilaaha ka hayo inay burqadaan yacni markaa ayaa xumaan ka nasahan wa isnaadu ljaryi ilayhi tiirinta jaryiga orodka loo tiirinayo yani waxa lafdiga eh, la soo sheego nahriga ah loo tiirinayo ila nahar baa anhaar lagu jamciyey lafdiga lasoo soo sheego nahar ah yacni markaa tiirinta loo tiirinayo anhaar in loo tiiriyey waxay ka dhigan tahay nahar in loo tiiriye majaazun majaaz weeye waxay noqonaysaa waa majaaz calaaqadiisu ay tahay eh, waxaa loo tiiriyey maxalkii baa loo tiiriyey waxaana loo jeedaa biyaha laftiisa waa maxalliyo min baabi itlaaqi lmaxalli wa iraadat lxaalli noocaasay noqonaysa saalalwaadiyi togii baa markaysagaa socday togu miyuu soconaya meeshiisu iska yaallaa isaguye waa dhul eh waxaa soconaya biyaha markaa togga maraa soconaya togii baa soo dhacay xagu ka soo dhacay meel sar u saaraa yacni biyaha marayaa soo dhacay laakiin togga markaysa marka waxa waa meesha marka qodan ee markaysaa biyuhu maraan yani markaa taasaa markaa tog la yidhaahdaa marka waxawa in tog la itlaaqo inuu markaa waxa soconayo haddana loo jeedo biyaha marka waxa maraya yani waxa weeye togi waa soconayaa waxaa loo jeedaa yani biyaha ku sugan baa soconaya biyaha maraya ayaa soconaya kulamaa rusiquu minha mar kastoo la arsaaqo oo la quudiyo minhaa jannada xaggeeda laga quudiyo minta ibtidaau lghaaya ka dhig ucimuu min tilka aljannaati beeraha xaggooda laga quudiyo ka bedelo min samaratin laga quudiyo jinsiga eh, samaro midho xaggooda laga quudiyo yacni lafdigu isagoo mufrada waa dhacdaa macno jinsi in looga jeedo fii jannaatin wa nahar ma hal nahar baa loo jeedaa maya anhaar baa laga tilmaamaya oo wa munakare isagoo munakaru haddana markaysaga laga tilmaamaya macno jinsi looga jeedaa halkanna waa saas maxaa looga beddelayaa waxaa looga beddelayaa laba xaraf oo isku lafdi ah iskuna macnana ah yacnii caamil keliya kuma wada tacalluqi karaan mooyaane ka kale inuu mid ka kale laga bedelo ama inuu ku cadfan yahay mooyaane marka hadda waxa weye mintiiyo mintu waa isku macnoo waana isku lafdi ibtidaa'ul ghaayana wada faa'iidaynayaan ila min waxay leedahay shan iyo toban macnoay leedahay hadda macnaha marka ibtidaa'ul ghaaya baa labadaba looga jeedaa markaa kala bedel kulamaa rusiquu markastoo la arsaaqo minhaa jannaadka xaggooda laga arsaaqo arsaaqu xaggaa ka soo bilaabanto min samaratin jinsiga samaro oo midho ah ay markaysaga xaggeeda laga arsaaqo risqan ay marzuuqan waa ficiliyo mafcuul looga jeedee wax la arsaaqay wax lagu arsaaqay lagu arsaaqo waa mafcuulkii labaad kii hore markaana ay faacil buu noqdee qaaluu waxay odhanayaan haada aladii kani waa kii ay milu maa kii mid la mida weeye miluladii baa markay udhacaya rusiqnaa nala arsaaqay nalagu arsaaqay min qablu iminka ka horna lagu arsaaqay ay qablahu fi ljanna yacni markan ka hor jannada gudaheedana lagu arsaaqay litashaabuhi simaariha biqariina yacnii midhaheedu inay isshabbahaan daraaddeed ayay sidaa u odhanayaan waxaa jannada gudaheeda si aynuu nidhi biqariinati qariinadan soo socota oo ah wa utuu bihi mutashaabiha wa utuu bihi waxa markaa jannada loogu keenay ay jii'u birisqi arsaaqda waxaa loogu keenay risqa waxaa loogu keenay jannada gudaheeda mutashaabihan yacnii xaaluu isshabbahayo isu eg yahay yashbahu bacduhu bacdan lownan xagga midabka uu iska shabahay o isaga egyahay wayakhtalifu acman xagga dhadhankana uu kala duwan yahay walahum fiiha aswaaj waxaa ugu sugnaaday jannada gudaheeda dumar baa ugu sugnaaday min alxuuri wahayriha hadday xuurulciin tahay iyo hadday mu'minaadkii adduunyada ku soo camal falay ay yihiinba dumarkaasoo mudaharatun la daahiriyo la nadiifiyey xagga khalqi iyo waa la daahiriyo waa la nadiifiyey yacni akhlaaqdooda iyo abuurkooda mid walba min alxaydi wa kulli qadir yacni wax kastoo yani marka xayd ah ama wax kastoo qurhuna ah oo la qurunsado ayaa marka waxaa laga daahiriyey marka wuxuu ku fasirinuu xaggii khalqiga laakiin xaggii khuluqana culammadu waa soo geliyeenoo waxay yidhahdeen akhlaaqdii xumayd iyo xasadkii iyo ina anisaaa khuliqna min dilacin acwaj dumarka waxaa laga abuuray feer qalloocan baa laga abuuray fain istamtacta biha istamtacta wa biha cawaj haddaad ku raaxaysato waxaad ku raaxaysanaysa iyadoo qalloocu ku sugan yahay qallooc iyadoo ku sugan yahay baad ku raaxaysanaysaa wa in dahabta tuqiimuha kasartaha wa kasruha talaaquha waa ka xadiiska nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam haddaad doonto inaad toosisana waad jebinaysaa jebisteeduna waa alaaqeeda weeye waa talaaqeeda weeyaan marka waxaasi ma jirto marka waxa weye waxay noqonaysaa aakhiro marka waxa weeye in marka wax kastoo qallooca ama wax kastoo la dhibsado ama wax kastoo akhlaaq xuna waa laga nadiifinaya sida raggaba loo nadiifinaayo ayaa iyagana loo nadiifinaya wa fiiha khaaliduun waa jannada kaadi iyo saxara iyo markaysa markaa xaaka iyo yani waxaweye xanuun iyo yani waxa kullu dalika ma jiraan kullu daalika ma jiraan wahum fiiha khaaliduun iyagu markaa jannaadkaa gudahooday ku waarayaan maakisuuna abadan weligood waa ku sugnaanayaan laa yafnawna ma baaba'ayaan walaa yakhrujuuna kama baxayaan wa nazla raddan liqowli lyahuud waayahay aayadda kale aan akhrino allah waxau yidhi in allaha laa yastaxyii an yadriba maala ma bacuudatan fama fawqaha in allaha allah laa yastaxyii kama xishoonaayo an yadriba maalan inuu tusaale u yeelo masalkaasoo yacni maa ay aya masal tusaale kastaba ha ahaadee bacuudatan inuu tusaale ka yeelo kaneeco ilaahay kama xishoonaayo famaa fawqaha iyo wixii ka sarreeyaba inuu markaa tusaale ka yeelo oo ku mahmaaho ilaahay kuma xishoonayo famaa fawqaha waxaa kaloo lagu fasiraa ay famaa duunaha wixii ka hooseeyana inuu tusaale ka yeelo ilaahay kama xishoodo fa ama aladiina kuwii miya aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay garanayaan annahu masalku alxaqu xaq inuu yahay min rabbihim xaaluu xagga rabbigood ka ahaado ka yimi inuu xaq yahay ayay markaa waxa garanayaan ama annahu qur'aanku alxaqu xaq inuu yahay min rabbihim xagga rabbigood xaaluu ka ahaado inuu xaq yahay wejiga hore ayuu maraya mufasirku wa ama aladiina kuwii miya kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay odhanayaan maada araada allahu bi matala maada maxaybuu ama maladii muxuu yahay kii araada allaahu allah uga jeeday bi haadaa kan masalan tusaale ahaan uga jeeday muxuu yahay bay odhanayaan muxuu ilaahay uga jeedaa masalkan yudilu bihi kaiira wayahdi bihi kaiira yudilu ilaahay waa luminayaa bihi masalka kaiiran in fara badan buu ku luminayaa tusaalahaas wayahdii waa hanuuninayaa bihi masalka wuxuu ku hanuuninayaa kaiiran in fara badan buu ku hanuuninayaa wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin kuma luminaayo masalkaa sababtiisa ila alfaasiqiina kuwa taacada ilaahay ka baxay mooye cid kale kuma luminayo kuma habaabinayo aladiina faasiqiinta ka sife aladiina kuwaasoo yanquduuna burinaaya waxaa bannaan inaad ka sifayso waxaa kaloo bannaan eh, inaad markaa maxalu rafca la icraabo oo la yidhaahdo hum aladiina kaanahu in la yidhi faasiqiintu ayo markaase aladiina ay hum aladiina kuwii weeyi ama acnii waxaan u jeedaa aladiina kuwii alladiina kuwaasoo faasiqiinta la sifaynaya yanquduuna burinaaya yanquduuna burinaaya cahd allaahi ballanka ilaahay burinaaya min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey dabadeed burinaaya wa goynaya maa amara allaahu bih kuu ilaahay amray an yuusala ay biiisaalihi damiirka haada ka bedel xidhiidhintiisa wuxuu amray goynaya kuu ilaahay amray in la xidhiidhiyo wa yufsiduuna fasahaadinayoo kharribaya fil ardi arladana kharribaaya ulaa'ika kuwaa sifooyinka lasoo sheegay lihi hum ulkhaasiruuna kuwii nafahooda khasaareeyey weeye ama waa kuwii khasaaray ee guuldarraystay weeye waxaa jira qur'aanka ilaahay wakhtiyada qaarkood tusaalayaal ama amhaal uu ku sheegay wakhtiyada qaarkood duksiga ayuu sheegay wain yaslubhum adibaabu shayan laa yastanqiduuhu minh yacni waxa weeye ashyaada ay caabudayaan gaaladu wakhtiyada qaarkood bay cuntooyin iyo waxyaalo macmacaan iyo soo duldhigi jireen marka waxa weeye waxaa dul yaalla hadduu duqsi u yimaado wax ka cuno kama reeban karaan kama reeban karaan tii loo tilmaamay waxaan inay yihiin waxaan waxba awoodaynin oo marka waxa weyaan inay caabudaan marka aynay sax ahay ya hadduu duqsi wax kala cararo laa yastanqiduuhu minh kalama soo hadhayaan oo waxaa kama soo badbaadinayaan dacufa altaalib waalmatluub ka waxa weeye wax caabudaya iyo kuu caabudaya labadaba daciif ama waxa weeye ka waxa weeye la caabudaya ee marka hadda wax laga qaatay ee inuu la soo hadho ay ahayd hadduu wax awoodi karayo iyo ka kala baxsada ee duqsiga ah ee ka qaatay labada mid walba waa daciif sida iyo sidaba waa loo fasiray wakhtiyada qaarkood ilaahay wuxuu ku maahmaahay caarada ka masali alcankabuut itakhadat bayta markaasaa nimankii gaaladaa waxay yidhaahdeen qur'aankani hadduu xagga ilaahay ka yimi maxaa duqsi iyo lagaga sheegayaa iyo caaro iyo waxyaalaha noocaasoo kale loogu sheegayaa ilahay xaggiisa kama iman bay yidhaahdeen gaaladii waayo hadduu ilaahay xaggiisa ka yimi waxaas liita lama sheegi lahayn oo laguma sheegi lahayn tii baa looga jawaabayaa allah waxau uhi ina allaha laa yastaxyii an yadriba maala maa bacuudatan famaa fawqaha ilaahay markaa kama xishoonaayo inuu tusaale ka yeelo kaneeco iyo wax ka yar ama wax ka weyn labada mid walba oo loo fasiray mar haddii marka waxa weeye lagu caddaynaayo yacni markaa shay lagu caddaynaayo ama tusaale looga yeelaayo ilaahay khalqi oo dhan isaga abuurtay wuxuu doono ayuu markaa ilaahay tusaale ka yeeli karaa oo tusaalehaan usoo qaadan karaa ugamana tegayo isagama daynayo yacni waxa weeye shaygani waa daciif ama waa liita ama waa yar yahay ama wax la mida wuxuu doonuu ilaahay markaa masal ilaahay ka yeeliya dadka ahluliimaanka iimaan keliyana waa rumaynayaanoo waa garanayaan inuu xaq yaho xagga allah ka yimi ama kuwa gaaladii way ku dheelleelayaan oo arrinkaa waxay odhanayaan maada araada allahu bihada masala ilahay ka muxuu uga jeedi marka waxa istiizaa iyo dheeldheel iyo inkaar ay diidayaan oo dafirayaan bay saa odhanayaan allah wuxuu inoo sheegayaa masalka amsaasha uu allah sheegayo dadna waa ku luminaya dadna waa ku hanuuninaya oo dad baa masalkii soo degaba rumaynaya oo mu'miniin ah ila qur'aankii baa lagu sheegay dadna waa beeninayaan ama waa ku dheleelayaan waa ku sii lumayaan laakiin cidda lagu luminaya waxay ahaadeen qura kuwa faasiqiinta taacada ilahay ka baxay sifaadkooda maxaa ka mid a ah kuwa faasiqiinta ah waa kuwa ballanka ilaahay burinaya markii la adkeeyey dabadiid waa kuwa goynaya wixii ilaahay u amray in la xidhiidhiyo goynaya hadday tahay nebiyada in la rumeeyo oo rumayn lagu xidhiidhiyo hadday tahay qaraabooyinka in la xidhiidhiyo oo silo lagu xidhiidhiyo hadday tahay muuminiinta muwaalaat in lagu xidhiidhiyo wax la midka arladana waa kuwa kharibaya yacni kuwa sifooyinka alaa faasiqiin ah xaalkoodu muxuu yahay markaa haddaba markaa wax guula ma helayaan maya ulaa'ika hum alkhaasiruun khasaaro dhammaystiran baa u sugnaanay waaya famaa fawqaha maxaa looga jeedaa culamada qaarkood waxay dhahan famaa fawqaha waxaa laga tilmaamaya famaa fawqaha fi lkibar xagga weynaanta wixii ka koreeyaa laga tilmaamaya wixii ka weyna ilaahay waa ku maahmaahi karaa waxaa kaloo la yidhi eh, famaa fawqaha yani fi siqar wixii ka sarreeya xagga yaraanta uga sarreeya oo laga tilmaamayo famaa duunaha macnuhu dhacay taana culamada qaarkood baa ku fasira hataa wax ka yar buu ilahay ku maahmaahi karaa labada mid walba waa loo fasira qolyaha casriga qaar baa waxay yidhaahdeen famaa fawqaha waxaa ku jirta icjaaz cilmi oo waxaa la ogaaday markii waxa weeye microscob la saaray kaneecada korkeeda in noolayaal kale ku nool yihiin ashyaa badanoo noocaasay sheegeen allahu aclam allah waxau yidhi ina allaha laa yastaxyii an yadriba maala maa bacuudatan famaa fawqaha ونزل raddan liqowli lyahuud waxaa usoo soo degay radin lagu radinaayo hadalka yahuudda ay yidhahdeen lamaa daraba allahu lmasala bidibaab markuu ilaahay tusaalaha ka yeelay duqsiga fii qowlihi wain yaslubhum adibaabu shaya aayaddaas markuu ilaahay ku sheegay duqsiga hadduu duqsigu wax kala baxsadana laa yastanqiduuhu minh wlcankabuuti cankabuutkana marka uu tusaale ka yeelay fii qowlihi ka masali lcankabuut oo suuratulcankabuut ku sugan ma araada allahu bidikri hadi ashyaai alkhasiisa waa sababtii buu tilmaamaya muxuu ilaahay uga jeedaa ashyaadan liita muxuu uga jeedaa alkhasiisa waxa liita ina allaha laa yastaxyii ilahay aayaddan buu markaa ugu jawaabay ilaahay kama xishoodo an yadriba maalan luqada yastaxyii iyo yastaxyii labadaba waa laba luqo yacni markaa weeye istaxaa yastaxyii iyo istaxyaa yastaxyii laba yo-ood labada luqaba waa laba luqo fasiixa yacni weeye labadubana waa jiraan ina allaha laa yastaxyii ilaahay kama xishoodo an yadriba inuu ka yeelo masalan an yajcala masalan tusaale inuu ka yeelo mafcuul awal maa nakira mawsuufa waa nakiro marka waxaa la sifeeyey bima bacdaha waxa ka dambeeya lagu sifeeyey mafcuulun haani waa mafcuul labaad yacni marka masalan inuu ilaahay tusaale ka yeelo maa nakirada waxa ah masalan baa ah waxaana lagu sifeeyey maa maadaasa waxay noqonaysaa aya masal aya masalin kaan tusaale kastaba ha ahaadee an yadriba masalan maa bacuudatan culamada qaarkood zaa'ida yidhin waa jiraan uu inoo sheegayaan aw zaa'idatan ama ziyaado ay tahay waa masiida litawkiid baa laga tilmaamaya lita'kiid alkhisa la akidaayo yacni markaa liidashada in lasii adkaynaayo famaa bacdaha iyo waxa ka dambeeya famaa bacdaha almafcuul ahaani waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa mafcuulkii labaad bacuuduu noqonaya laakiin ansab waxa weeye in la yidhahdo bacuuda mafcuulkii koowaada masalana mafcuulkii labaad ayuu noqonayaa baa axsan ah waayo ka mukhbaru canhuga noqonaya ayaa mafcuulka koowaad u xaqnimo badan alkhatbu sahlun in allaha laa yastaxii ilaahay kama xishooda an yadriba masalan tusaale inuu ka yeelo maa ay aya masalin tusaale kastaba ha ahaadee ee bacuudatan yacni markaa kaneeco bacuudada waxaa la yidhahda luqada carbeed laba xasharaad oo yaryar baa la yidhaahdaa oo waxaa sikaaru lbaqi maa ka odhan doona maa inoo sheegaya mufrad lbacuudi bacuuda bacuuda ayaa markaysaa mufrada bacuudna wuxuu noqonayaa yani marka in eh, jamci laga tilmaamaayo oo marka waxaw jamcnimo markaa laga tilmaamayo oo ashyaadii markaysa markaa ta'du ku kala duwanaan jirtay mufradkeeda iyo markaysa markaa marka loo jeedo yani markaa jamacnimada loo jeedo sida shajar iyo shajara baqar iyo baqara wa huwa sikaaru lbaqi waa xasharaadka kuwooda yaryar weeye famaa fawqaha ay akbara minha waa waxa ka weyn akbara minha marka labada nooc ee lagu itlaaqo mid waxaa la yidhi waa markaysa markaa kolley waddannada qaarkood baa lagu sheegay sida masar oo kale waa bahal yaro yani qaniyo kulul oo marka cascas oo ay markaysa markaa la yidhi ka waa la yidhaahdaa kan naamuuska la yidhaahdana waa la yidhahda naamuuska ayaa kaneecada ah ta waxa weye marka waa naamuuska sidaas aawadeed mara kaneecada naamuusa la yidhahdaa mara kaneecada laga xidho yani marka kaneecada waxa la naamuusa waa kuu caddaynaya markiisa markaa inay naamuuska inay tahay arjax marka ay tahay famaa fawqaha iyo wixii ka markaa koreeya ay akbara minha ka weyn ay laa yatruku bayaanahu caddayntiisa uu caddaynaayo kama tago eh, lima fiihi min alxikam waxaa ku suganoo xikmooyina daraaddeed faama aladiina aamanuu kuwii rumeeyey miya fayaclamuuna annahu waxay og yihiin annahu ay ana almasala in tusaaluhu alxaqu xaq uu yahay alhaabitu alwaaqicu mawqica waa shay sugan oo meeshiisii markaa dhacay min rabbihim xagga rabbigood xaaluu ka ahaaday wa ama aladiina kafaruu kuwii gaaloobay miya fayaquuluuna waxay odhanayaan maada araada allahu bihada hada masala ilaahay muxuu uga jeeday kaas masalan yani xag markaa tusaale muxuu uga jeeday waxaa kaloo lagu fasiray in markaa xaal laga dhigo xaaluu masal yahay ay bi hada almasali marka la yidhaahdo muxuu uga jeeday bi kan muxuu uga jeeday maalan ay min jihati almasal muxuu uga jeeday kaannahu ila la yidhi bi almasali la yidhi oo kale waa la cadaynaya ma istifhaamu inkaar waa istifhaam inkaar looga jeedo mubtada weeye wada bimacna aladi daana alladii bay la macno tahay bisilatihi khabar yani markaa alladiida ism mawsuulka daada ah iyo siladiisa oo ku lamaan isku khabar weeye isku khabar weeye taa macnaheedu waxay noqonaysaa maada ay ma ladii araadahu allahu bi hada masalan muxuu ilaahay kan uga jeeday xag masal ahaan ama xaalu masal yahay muxuu uga jeeday waxaa kaloo bannaan maadoo isla socoto inaad ism istifaam tidhaahdo maada yacni aya shayin araadahu shaygee buu uga jeeday ilaahay bi masala ay ayu faa'idatin fiih yani maxaa faa'iidee ku jirtay yidhahdeen qaala tacaala fii jawaabihim ilahay wuxuu ku yidhi jawaabtu u jawaabay yudilu bihi waa ku luminaya bi hada almasali kanoo tusaalaha ah kasiiran in badan can ilxaqi xaqu ka luminaya likufrihim bihi kufrigay ka gaaloobeen daraaddeed buu xaqa kaa luminaya oo kufrigu ay sii kororsanayaan ila kufrigu waa ziyaadaaye wasdaadu kufra wayahdii bihi kasiira in badanna ilahay waa ku hanuuninaya oo litasdiiqihim bihi rumayntay rumaynayaan daraaddeed oo shay kastoo allah sheego waa sii rumaynayaan iimaan bayna ka kororsanayaan wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin kuma luminayo ilaahay masalkaas faasiqiinta cidaan ahayn ku lumin maayo alkhaarijiina can taacatihi kuwa ka baxay taacadiisa ayaa faasiqiinta looga jeeda alladiina kuwaasoo nactun waa sifo waxaa laga sifaynaya alfaasiqiina yanquduuna cahd allahi burinaya ballanka ilaahay maa cahidahu ilayhim wuxuu ilaahay kula ballamay burinayaan filkutubi kutubta uu kula ballamay gudahooda min aliimaani bimuxammadin sala allahu alayh wasalam oo nebi moxamed in la rumeeyo ah min bacdi miihaaqihim markii la adkeeyey dabay tawkiidihi calayhim lagu adkeeyey wayaqtacuuna waxay goynayaan maa amara allahu bihi an yuusal wuxuu ilaahay amray in la xidhiidhiyo min aliimaani binnabiyi oo nebiga markaa in la rumeeya nebiga iimaan baa lagu xidhiidhinaya waraxim iyo qaraaba ah qaraabadana silaa lagu xidhiidhinaya wagayri dalika iyo wax kaleba muminiinta muwaalaad baa lagu xidhiidhinaya la jeclaanayo laga weli yeelanayo wa an badalun min damiiri bihi damiirka bihi baa laga bedelaya an iyo waxa la socda uh, masderka laga dhalaalinayo marka waxa weeye anta iyo ficilka ka dambeeya masderka laga dhalaalinayo waxaa laga bedelaya damiirka haada baa laga bedelaya bihi ay biiisaalihi yacni ilaahay u amray in la xidhiidhiyo amray waa yahay biwaslihina waad odhan kartaa wayufsiduuna fi lardi way kharibayaan arlada waa fasaadinayaan bilmacaasi macaasi bay ku kharibayaan ila macaasidu arlada waa kharibaysa kullu macsiyatin fi lardi fa hiya ifsaadun fiiha macsi kastoo arlada lagu sameeya waa ifsaad arlada la kharibaayo iyo watacwiiqi diidma loo diidaayo dadka laga celinaayo can iliimaani iimaanka ulaa'ika kuwaasoo almawsuufuuna bima dukir lagu sifaynayo sifooyinka lasoo sheegay hum alkhaasiruuna kuwii khasaaree guuldarraystay weeye maxay u khasaareen ama nafahooda u khasaareeyeen limasiirihim dambayntay ku dambeeyeen daraaddeed ila naari almu'abbadati calayhim naartii abadka lagaga yeelay ee weligeedba ay ku sugnaanayeen kayfa takfuruuna billaah sidee baa ilaahay uga gaaloobaysaan wa kuntum amwaatan walxaal kuntum xaqiiqe a ahaydeen qad kuntum amwaatan qaar dhintay a ahaydeen aan noolayn oo fa axyaakum allah idin nooleeyey suma yumiitukum intaa dabadeedna allah idin dilaayo intaa dabadeedna allah uu idin dilaayo uma yuxyiikum intaa dabadeedna allah idin noolaynaayo uma ilayhi turjacuun intaa dabadeedna xagga allah laydiin celinaayo huwa aladii allah kii weeye khalaqa lakum idinka aawadin u abuuray maa fil ardi waxa arlada ku sugan dhammaantood u abuuray yacnii markaa khalaqa lakum kii idin abuuray idinka aawadin u abuuray weeye maa fi lardi waxa arlada ku sugan allah waa kii idiin abuuray si aa ugu intifaacdaan ama u cibro qaadataan jamiican xaalay dhammaantood yihiin maadaa laga xaalaynaya uma istawaa intaa dabadeed ilaahay waa ka korreeyey ila asamaa'i ay cala asamaa samaawaadka ayuu allah ka koreeyo yacni markaa uu kor noqday ama uma istawaa intaa dabadeed ilaahay waa doonay oo waa u qastay ila asamaa'i abuurka samada uu abuuraayo fasawaahunna wuxuu ka yeelay ay fasayarahunna sabca samaawaat toddoba cir buu ka yeelay toddoba samo wa huwa allah bikulli shayin caliim wax walba wuxuu ahaaday mid u aqoon badan oo u cilmi badan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk